waa dhaqankii khawaarijta raggii cali bni abi aalib dilaya haddana alxamdulilaahi yidhi tii oo kaley la mid tahay suuradaas nin ahlulcilmiga la dagaalamaya iyo culimmada isagana aqoon iyo aan lahayn ama aqoontiisu yar tahay cilmigii iyo culimmadiina meesha ka saarayoo fogaynaya waa sifaadkii khawaarijta fuqahadii saxaabada iyo raggii aqoonta lahaabay meesha ka saareenoo durkiyeen ayagaana isa siiyey warkaasi waa waran haddaba ku leeh anigana igama ahaanine salafkii ridwaanullaahi calayhim iyo kayrkoodba sifaadka khawaarijta markay tirinayaan mid ka mida way nin ijtihaadaya oo qadaayaadka culculus ee mujtahidiintuba ka baqaan madaxa ku diiraya haddana aqoonteedii aan lahayn sifaadkaasi waa sifaatkii khawaarijta nebigu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qilatu lfiqh garasho la'aan iyo ijtihaad fara badan iyo dadaal fara badan aan fiqi